noqonayaa wa can jaabirin radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi can jaabirin radi allahu tacaala canhuma ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam kaana wuxuu ahaa nabigu yakhtubu mid khudbaynaya qaa'iman isagoo taagan yowmaaljumucati maalinta jumcada fa jaa'ad waxaa timid ciirun safar ayaa minashaami shaamka shaam ka timid ciirka waxaa la yidhaahdaa waa dadka geela wata geelana ganacsigu saaran yahay alaab ganacsi ama raashiin ama waxbaa saaran dadka wada socda ee geela wata ayaa waxaa la yidhaahdaa ciir laysku dhaha ayb Eh, waxaa dhici karta in geela bas loo isticmaalo ama waxaa dhici karta in dadka wada socdee ganacsiga wata lagu itlaaqo iyadoon markaa geel la soconin laakiin asalku waa sidaa hore wa fa jaa'ad waxaa timid ciirun geel iyo dad wada socda oo ganacsi wada ayaa min ashaami shaam ka yimid fanfalata way gadoomeen annaasu dadkii ilayha xaggeeday u gadoomeen ciirka xaggiisay u gadoomeeno way yaaceen xataa lam yabqa ilaa uusan hadhin ila aa rajulan ilaa nin mooye yacni waa kala tageen xaggii bay u yaaceen ilaa nin mooye wax kaleba ayna soo hadhin fa unsilad waxaa la soo dejiyey haadihi alaayatu aayaddana la soo dejiyey allatii aayaddaasoo fi ljumucati suurat ljumuca ku jirta waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa watarakuuka qaa'ima waidaa goortii ra'ow ay arkaan tijaaratan ganacsi aw amase lahwan ama ciyaar yani waxaa la leeyahay markii ganacsigu magaalada soo gelayo ayaa durbaan iyo wax la garaaci jiray oo lagu soo dhowayn jiray marka lahwiga taasaa laga wada waidaa ra'ow hadday arkaan tijaaratan ganacsi aw lahwan ama ciyaar infaduu way tegayaanoo ilayha xaggeeday u gadoomayaan wa tarakuuka way kaa tegayaan nebi maxamedow qaa'iman adoo taagan bay kaa tegayaan ra waxaa wariya axmed wa muslim wa wasaxaxahu wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd aqbalad waxaa soo qaabishay ciirun safar ganacsi ah wanaxnu annaga oo nusallii tukanayna maca nabiy nebiga la jirankiisa sal lay waslam aljumcata salaada jumca annagoo la jirankiisa tukanayna fanfada way kala tageen annaasu dadkii oo way gadoomeen ila cashara rajulan labiyo tobannin mooye fanasalad waxaa soo degtay haadihi alaayatu aayadan waidaa ra'u tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa watarakuuka qaa'ima rawahu axmed baa wariyey wlbukhaari xadiidka u fiirsada ee lafdiga hore lafdiga hore wuxuu leeyahay kaana الnabiyu yakhطbu qaa'iman yowma اljumuca markay dadkani ay yaacayaan saxaabadu ay labiyo tobanka ruux mooy intooda kale ay gadoomayaan lafdiga hore wuxuu ka dhigayaa khudbadii baa socotay lafdigan dambena wuxuu ka dhigayaa salaaddii baa lagu jiray aqbala ciirun wanaxnu nusallii waan tukanaynay buu leeyay ayb lafdiga loo badan yahay ee ruwaadda xadiidku u badan yihiin waxa weeyaan uu nebigu khudbada ku jiray markaa saasaa loo badan yahay oo riwaayat ljamaaca sidaas waay inuu khudbadu socotay in salaaddii weli la gaadhin sidaas daraaddeed lafdigan dambe iyo riwaayadan lafdiga riwaayadan dambe ku jiree wanaxnu nusallii dhahaya wuxuu u baahan yahay in la ta'wiiliyo si uu u waafaqo riwaayat aljamaaca marka maxaa la leeyahay wanaxnu nusallii ay nantadiru salaata baa la leeyahay ah, tukanayna bimacnaa salaaddii sugayna wa maxaa yeelay eh, ruux markuu salaada sugayo kaanna isagoo tukanayuu ka dhigan marka annagoo salaadii sugayna iyo khudbadiiyo nabigu u wado way isku dhowdahay markaa isku miday noqona marka saasay iswaafaqaysa xadiidkan waxaa deliishaday maalikiyada ayaa deliishada waxay u deliishadeen jumcadu tirada ay ku guntanto labiyo toban u yar xadiiskanay deliishadeen waa kaan soo sheegnayoo wax dilaala ah xadiidka kuma sugno hadday kala tageen labiyo toban soo hadhay ayib waa dhacdo laakiin maxaa ku tusaya hadday lix soo hari lahayd inayna jumcadu asaxdeen yani wax dilaalaha ma jirto sidaas daraaddeed waa xadiio cayni dhacday hadday tiro ka badanna kuma tusayso inayna ku asaxaynin tiro ka yarna tiro ka badan inay ku asaxayso tu ka yar ku asaxaynin yani wax way dilaala saasoo cadi ma jirto waan ka soo hadallay masaladaa iyada waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya culimmada qaarkood ay leeyihin ruuxu haddii khudbadii oo socoto uu dan aado oo uu soo noqdo salaadiisu waa sax maxaa yeelay khudbada iyo salaaddu waa kala madax bannaanyahy khudbada inuu ruuxu dhegaysto oo uu xaadiro waa mas'alo laakiin hadduu khudbadii muxuu ahaayey uu ka tago ama kaba soo dibdhacaba salaaddiisi waa saxaysa ayb oo waa kan soo marnay hadduuba imaamka ku soo gaadho wax ka horeeya ragcad wax dhan hadduu ku soo gaadho khudbadiijumcadiisu waa sax oo jumcad saxiixa noqonaysa allahuma inuu la yimaado waxyaala buriya mooye baabu salaati salaaddii buu baabu yahay bacdaljumucati jumcada gadaasheeda haddii jumcada la tukado gadaasheeda maxaa sunno ah waxaan jumcada horteeda inayna salaad raatiba a jirin cala laakiin jumcada marka la tukado ma sunna jirta raatiba iyadu ma leedahay taasaa laga hadlaya an abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam wuxuu yidhi idaa goortii sallaa uu tukada axadukum midkiin aljumucata jumcada uu tukado falyusalli ha tukado bacdaha gadaasheeda arbaca rakcaatin afar ha tukado ra waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari amarkaasi falyusalli bacdaha arbacan istixbaab buu faa'iidaynayaaye wujuub ma faa'iidaynayo waxaana ku tusaya lafdi kaleoo muslim iyo kayrka ay wariyeenoo man kaana minkum musalliyan bacda aljumucati falyusalli arbacan lafdigaasi ruuxiinnii tukanaya waaye oo inuu tukado rabo jumcada kadib afar ha tukado saas way bimacnaa laazim ah, waa sunno in ay sunno tahay ayuu xadiidku tilmaamayaa waxaana culimmada qaarkood culimmadu isku khilaafsan yihiin afarta ma laysraacinayaa oo hal ataxiyaad miyaa loo yeelayaayoo ugu dambeeya afar israacsan miyaa laga dhigaya mise afar kala go'an baa laga dhigaya laba wada socoto laba wada socotaa laga dhigaya labada ra'yiba waa la yidhi ayb alimaamu shaafici iyo maalik iyo axmed waxay leeyihiin waxaa sunno ah inuu guriga ku tukado salaadaha iyaga ah wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebiga sal ly slam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada bacda aljumucati jumcada gadaasheeda rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray fii beytihi gurigiisuuna ku tukan jiray rawahu ljamaca xadiidka hore ee amraya jumcada kadib afar ragcadood tukada kuma qaydayo guriga guriga kuma qaydayo xadiiska tilmaamaya inuu nebigu laba ragcadood tukan jiray jumcada kadibna wuxuu sheegayaa inuu gurigiisa ku tukan jiray maxaa yeele gurigiisa dee masaajidkaba saarnaaba wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu ibnu cumar kaana wuxuu ahaa idaa goortii kaana uu ahaado bimakkata maka markuu ahaado maka markuu joogo wey oo fa sallaa uu tukado aljumucata jumcada uu tukado taqadama wuu hormari jiray horay buu u durki jiray meeshuu jumcada ku tukaday buu horay uga durki jiray fa sallaa wuxuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood uma kadibna taqadama haddana horay buu usii durki jiray fa sallaa markaasu wuxuu tukan jiray arbacan afar kaluu tukan jiray waidaa goorti meesha waa lix jumcada kadib labuu ayb waidaa goortii kaana uu ahaado bilmadiinati magaalada madiine markuu joogana sallaa wuxuu tukan jiray aljumucata jumcadu tukan jiray uma kadibna rajaca waa laaban jiray ilaa beytii gurigiisuu noqon jiray fa sallaa wuxuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood walam yusalli mana tukan jirin fi lmasjidi masaajidka kuma tukan jirin faqiila waxaa la yidhi lahu isaga fii dalika arrinkaa dhexdiisa qiila lahu fii faqaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yafcalu mid falaa dalika arrinkaa rawahu abu daawuud baa wariyey alxaafid alciraaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix sidoo kale sheekh albaanina waa saxiixinaya cabdulaahi bni cumar markuu leeyahay rasuulkaas sidaas samayn jiray wuxuu ka wadaa sida uu leeyahay xaafid alciraaqi iyo hayrkiiba wuxuu ka wadaa magaalada madiine markuu joogo laba ragcadood oo jumcada ka dambaysa oo guriga lagu tukanayo taasuu nebigu samayn jiray waana intaa inta uu nebiga u rafcinayo ama arrinta ku saabsan maka markuu joogo jumcada kadib labuu tukan jiray haddana afar buu tukan jiray arrinkaasna nebigaa samayn jiray taasi sax maaha hadalku dhankaa uma dhacayo qaybta hore uma dhacayo sababtuna waxa weeye waxaa laisku waafaqsan yahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi noloshiisa magaalada mako jumco kuma tukanin baa la leeyahay maxaa magaalada maka markuu joogo waa socoto waa musaafir weligiina isagoo musaafiroo socotaa salaad jumca ma tukanin duur buu tukan jiray saas daraaddeed weeye maka markuu joogo laba ragcadoodoo jumcada ka dambaysa iyo afar kaloo ka sii dambaysa ibnu cumar baa tukan jira waa mowquuf cala bni cumar laakiin hadalka dambe uu leeyahay nebigaa sidaa samayn jiray waxay u noqonaysaa keliya labada ragcadood ee madiina bacda salaati aljumuca gurigana uu ku tukan jiray intaasay u noqonaysaa xadiiska qaybta marfuucana waa inta amaa qaybtiisa hore maka ku saabsan waa mowquuf cala bni cumar taas wey macnaa wuxuu tilmaamayaa in ay uu e, jiro ra'yi qaba salaada jumcada kadib lix oo sunnaa in la tukan karo ra'yigaasi waa madhabu bacdi asaxaaba ibnu cumar baa qabay waa kan hadda meeshan xadiidkiisa aan hayno ama aarkiisa waxaa kaloo qabay oo ka sugan tahay cabdulahi ibn mascuud cali bn abi aalib iyo abu muusana waa laga soo guuriyey laakiin ma arkin inay ka sugan tahay iyo in kale laakiin cabdullahi bn mascuud isagana way ka sugan tahay lix ragcadood oo ka dambeeya salaada jumcada waxaa sidaa qabay taabiciinta qaar ka mida fuqahadana waxaa ku tegay alimaam hawri laakiin xadii marfuuca ma laha xadiidka marfuuca ama waa afar ragcadood ama waa laba ragcadood saasman baabu maa jaa wx yimid buu baabu yahay fi ijtimaaci alciidi waljumuca ciidda iyo jumcadu kulankooda markay ciidda ama ciidda fitriga ama ciidda carafo markay maalin jumca dhacaan oo markaa laba ciidood baa isu yimi ijtimaaculciidayn baa la yidhahda ciiddii yarayd oo maalinta jumcada ah iyo ciiddii weynayd oo ama fitriga ama yaani ciidul adxaaga ah labadaa ciidood hadday isu yimaadaan maxaa la samaynayaa wa ilan mid walba waxay leedahay kulan isu imaad la ysu imaanayo iyo khudba la akhrinayo iyo laba ragcadoodoo la tukanayo ayay mid walba leedahay marka midood midda kale ma lagaga kaaftoomi karaa mise waa in la wada tukado see la yeelaya waay zayd ibni arqamin zayd ibnu arqamin waxaa laga weyn radi allahu canhu wasa'alahu isagoo uu weydiiyey mucaawiyatu mucaawiya uu weydiiyey walxaal sa'alahu mucaawiyatu mucaawiya saa'ilka ah asagoo mucaawiya uu zayd weydiiyey ayaa waxaa laga wariyey zayd ibnu arqam oo uu yidhi mucaawiye hal shahidta ma xaadirtay maca rasuulillahi sal lla lay slam rasuulka la jirankiisa ciidayni laba ciidoodoo ijtamacaa kulmay isagoo su'aashaa mucaawiye uu weydiiyey ayaa qaala zayd wuxuu yidhi oo laga warin nacam buu yidhi haa laba ciidoodoo kulmay baa nebiga goobjoog ahaa buui see buu sameeye wey sallaa wuu tukaday buuhi alciida ciiddii buu tukaday wala nahaari maalinta bilowgeedii ah, markii yani maalintuu bilaabanaysayba qoraxdu soo baxdayba wuxuu tukaday ciiddii buu tukaday uma kadibna rakhasa wuu idmay filjumucati jumcada dhexdeeduu idmay buu dadka u idmay oo wuxuu u fasaxay inay iska maqnaadaan oy jumcada iska daayaan rakhasa bimacnaa adinawa wuu idmay oo wuu fududeeyo dadka wuxuu u fududeeyey haddaabaad subaxdii ciiddii tukateen jumcadii fasax baad ka tihiin fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley waslam waa ka ruqsadii man shaaa ruuxii doona an yujammica inuu jumco tukado falyujammic jumcaha tukado ninkii doonayow jumcadana tuko bimacnaa ninkaan doonayninona waa iska tegi kartaa waay rawa waxaa wariyey wa abu daawuud wabnu maajah kadalika nasaa'i baa soo saaray xadiidka sanadkiisa waa daciif isaguse waa saxiix sanadku waa daciif maxaa yeelay iyaas ibnu abi ramla nin layidhahdaa ku jira oo taabiciyo majhuulah xadiidkuse waa saxiix oo saxiix likhayrihi weeye waxaa saxiixiyey alimaam cali eh, bni cabdillaahi bn madini eh, xaakim dahabi iyo sheekh albani intuba waa saxiixinaya alxaafid ibnulmundir asagu wuxuu leeyahay laa yahbut ma sugnuu leeyahay wuxuuna ku cilaynayaa ninka majhuulka ah laakiin xadiidku sax sanadkiisu waa daciif laakiin isagu shawaahidiisa kaleu ku asaxaya wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can rasuuli lahi sal lay slam rasuulka wuxuu ka warin annahu rasuulku qaala inuu yidhi qad ijtamaca waxaa fii yowmikum maalinkiinna haadaa ee kan ah ciidaani laba ciidood baa kulmay faman shaa'a ruuxii doona ajza'ahu waa ka gudaysaa ciidda uu tukaday baa ka gudaysa min aljumcati jumcadii bay ka gudaysaa ruuxii raba ciiddan uu tukaday baa waxay kaga filan tahay jumcadiisa wa innaa annaguse mujammicuuna kuwa jumcaysanayaanu nahay annaguse jumcadii waa tukanaynaa buuli ninkii raba jumcada waa isagitay karaa laakiin annagu waa tukanayna rawa waxaa wariya abu daawuud wabnu maaja sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin isaguna waa saxiix likhayrihi waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay alimaam albuusiri isaguna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix sidoo kale sheekh albaani wuxuu yihi waa xadiis saxiixa axmed iyo daaraquni iyagu waxay leeyihin imaamu axmed iyo daaraquni waxay leeyihiin xadiidku waa mursal oo waxay rajaxayaan inuu mursal yahay adiga xadiidkan iyo kii hore way isxoojinayaan ayb wa can wahb bni kaysaan qaala wuxuu idhi ijtamaca kulmay ciidaani laba ciidood baa kulmay cala cahdi bni zubayr cabdulaahi bni zubayr wakhtigiisii cahd ibnu zubayr waxaa la yidhaahdaa waa xilligii uu ka talin jiray maka oo uu ka ahaa khaliifka ilan waa la waayo codayoo eh, dhul dhan buu yuu ka ahaa khaliifka markii dambe eh, reer bani umaya waa kuwii la dagaalamay oo dilay xajaaj u soo diray marka cahdiga uu khaliifka ahaayoo dhul ka talin jiray yani xaramaynkii ka mid ah cahdigaasa waxaa la yidhaahdaa cahd ibnu zubayr ayb qad ijtamaca waxaa kulmay ciidaani laba ciidood calaa cahdi ibni zubayr cabdulaahi ibni zubayr wakhtigiisii fa ahara markaasuu dibdhigay alkhuruuja soo bixitaankii soo bixiddii loo soo baxayay salaadda buu waxoogaa wakhtigeedii dibdhigay xataa tacaalaa ilaa uu kor noqday annahaaru maalinkii ilaa uu kor noqday ilaahay qoraxdu kor timidoo maalin la gaadhay barqin dheer la gaadhay uma kadibna kharaja waa soo baxay fa khataba waa khudbeeyey uma kadibna nasala waa soo degay fa sallaa dadkii buu tujiyey walam yusalli mana uusan tukanin ama tujinin linnaasi dadka idin maalinka aljumucata jumcadii muusan tujinin markuu salaaddii barqin dheer dadkii salaaddii ciidda tujiyey xilligii jumcada marka la gaadhay maba soo bixinba gurigiisaba kama soo bixin ayb fadakartu waxaan sheegay buu idhi daalika arrinkaa waxaan u sheegay libni cabbaas baan u sheegay waxaa dhahaya wahab ibnu kaysaan baa dhahaya arrinta sidaa ee uu sameeyey cabdulaahi ibnu zubayr cabdulaahi ibnu cabbaas baan u sheegay buuidhi fa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi asaaba wuxuu asiibay ninkaasi assunnata dariiqadii buu asiibay waa dariiqadee hadduu saxaabigu assunna yidhaahdo waxaa loo badanya inay tahay sunnatu nebiy sal lla alay laakiin marmar baa waxaa dhacda inay sunatulkhulafaa iyo ula jeedaan rawaxa wariya xadiidka annasaa'iy baa wariyey wa abu daawuud binaxwihi mid la mida ayuu wariyey rawaahu annasaa'iyu baa wariyey wa abu daawuudna wuu wariyey binaxwi mid la mida laakin min riwaayati cataa laakin cataa riwaayadiisuu ku wariyey yani garo oo ibn ibnu khusaymana sidoo kale uu wariyey xadiidka waxaa warinaya wahab ibn kaysaan baa qisada warinaya nasa'i baa soo saaray iyo ibnu khusayma markuu sidaas yahay abu daawuudna wuu soo saaray laakiin abu daawuud wuxuu soo saaray isagoo cataa uu qisada warinaya oo uu ka warinaya cabdullahi bni subayr marka markay tahay taabiciga xadiidka warinaya uu cataa yahay abu daawuud iyo keyrkii baa wariyay markuu wahb ibnu kaysaan yahayna nasai iyo keyrkii baa wariyay saasuu ka wadaa macnaha wa abu daawuudna wuu wariyay binaxwi mid la mid a laakiin min riwaayati caa caa ibnu abi rawax riwaayadiisa ama warintiisa ayuu ku wariyey lafdigiisu waxa weeye abu daawuud lafdigiisa wuxuu yidhi cataa sallaa bina bnu zubayr fii yowmi ciid cabdulahi bnu zubayr baana tujiyey maalin ciid ah fii yowmi jumucatin maalin jumcada haddana jumca awala nahaari maalinta gelinkeedii hore uma rajacnaa ila aljumucati markaan gelinkii hore la tukannay salaaddii ciidda baan jumcadii u soo noqonnay buui falam yahruj ilayna noomaba soo bixinba salaaddii jumcada ilan isagaa madax meesha ka ahaa isagaana imaam ahaayo dadka inuu tujiye la rabay maba noo soo bixinba fa sallaynaa wuxdaanan buu yidhi markaan imaamkii weyne noo soo bixi waaye baan gooni gooni isaga kala tukanay buui in walba goonidiisuu duhr ama wuxuunu tukaday ayb wakaana ibnu cabaas biaa'ifi falama qadima dakarna dalika lahu cabdulahi bnu cabaas markaa wuxuu jiraa daa'if buu jiray markuu daa'if ka soo noqday baan arrintii u sheegnay buuri saasaa nugu dhacday cabdulahi bnu uayr saasuu sameeyey markaasaa wuxuu yidhi asaaba sunnata sunnadii buu asiibay ariiqiibuu saxda ahaa ayuu asiibay sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim waliabi daawuud abu daawuud waxaa u sugnaaday aydan warka lagu noqoy can cataa xaaluu ka warinayo qaala wuxuu yidhi ijtamaca waxaa kulmay yowmaaljumucati maalin jumco ah yowmu ljumucati iyo wa yowmulfitri iyo maalin afur ah calaa cahdi ibni zubayr cabdulahi ibnu zubayr wakhtigiisii bay kulmeen fa qaala markaasaa ibnu zubayr wuxuu yidhi ciidaani weeye waa laba ciidood oo ijtamacaa kulmay fii yowmin waaxidin maalin dhexdii hal maalin bay ku kulmeen fa jamacahumaa markaasuu kulmiyey labadii ciidood jamiican dhammaantoodba wuu isu geeyey mid buu ka dhigay fa sallaahumaa markaasuu labadoodiiba tukaday rakcatayni laba ragcadood buu tukaday bukratan gelinkii hore subaxdii lam yazid muusan ka ziyaadin calayhimaa labadaa ragcadood muusan ka kordhinin xataa sallaa ilaa uu tukaday alcasra ilaa casarka uu tukaday labadaa ragcadood waxaan ka ahayn ma tukanin casarka marka la gaadhay buu salaaddii casar tukaday maalinkaasi daahirka sida ka muuqda hadalka jumcana ma tukanin duhurna ma tukan casar baa ugu horraysay inuu salaad tukado ayb kaa dambe ee abu daawuud uu isagana saxiixun calaa sharti muslim ibnu khusaymena waa saxiixiyey oo muxuu ahaayey iyadana wuu sugan yahay macnaha ayb xadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa haddii labada ciidood ay kulmaan maalin jumca ah, iyo labada ciidood mid ka mida haddii ku soo hagaagto maalin jumcaah in eh, muxuu ahaayey eh, ciidda la tukan haddii ciidda la tukadana jumcadii ay dhacayso jumcadii ay dhacayso oo dadku ay khiyaar u leeyihiin inay tukadaan jumcada iyo inay iska daayaan intaasi waa inta axaadiistu daahirkeeda ay faa'iidaynayso oo taqriiban ka wada muuqata wa alimaamu axmed baa isagu wuxuu yidhi dadka ruqsada la siiyey oo la yidhi waad iska dayn kartaan jumcadii imaamku ka mid maaha imaamku isagu waa inuu yimaado oo dadka uu jumcada u oogo oo ciddii markaa tukanaysaa ay jumcadii la tukato imaamu shaafici caleyh raxmatullahi isagu wuxuu leeyahay dadka ruqsada la siiyey jumcada ka tegi kara dadka magaalada deggan ma ahee waa dadka xaafadaha korkore iyo baadiyaha iyo dadkii ka imaanahayay ayaa ciidda hadday tukadaan jumcadii laga saamaxayaa oo wuxuu deliishanayaa ahar mawquufa oo cumaan ibn cafaan ka sugan fii muwaطa malik oo saxiixa imaamu axmedna sidaasuu leeyahy sida fadliga badani oo isla ogol yihiin inay fadli badan tahay waxa weeye inuu ruuxu ciiddana tukado jumcadana tukado sidaas waa sida ugu fadli badan waana siduu nebigu sameeyey sal lay waslam wa innaa mujammicuun annagu waanu jumcaysanaynaa buu yidhi xadiid kalaynu soo marnay oo weliba tilmaamaya nebigu markuu jumcadiina tukaday ciiddiina tukaday inuu labadaba ku akhriyey sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiid alqaashiya soo ma oo ciiddiina uu akhriyey salaaddii jumcana uu akhriyey marka inuu labadaba wada tukan jiray sidaasaa nebigu sal lay slam uu ahaa ha wada tukadee haddana rukhsa'a wuxuu bixiyey ruuxii jumcada ka tegi kara wuu ka tegi karaa oo ciidda tukaday jumcada wuu isaga tegi karaa jumcada ha ka tagee jumcada kadib rukhsadaa markuu qaatoo jumcada iska daayo maxaa laga rabaa meeshaasay haddana isku khilaafayaan ruuxii jumcada iska daayoo ka tego rukhsada qaatay maxaa laga rabaa jumhuurtu waxay u badan yihiin ruuxii jumcada ka tegey duhur baa laga rabaa ruuxii jumcada ka tegey imaanshihii iyo khudbada dhegaysigeedii iyo masaajidka inuu soo xaadira iyo wixii baa laga cafiyey laakiin meeluu joogaba maadaama jumca meesha ka baxday duhur buu tukanaya waxay u deliishanayaan oo jumhuur ahlilcilmi ay qabaan lama hayo sharciga laguma hayo maalin afar salaadood keliya la tukanayo laann hadii jumcadiina meesha ka baxda duhurna la tukan maayo maalinkaasi afar salaadood baa la tukaday shan salaadood lama tukanin ilaahayna addoommadiisa wuxuu ku farad yeelay maalin walba hamsa salawaatin fi lyowmi walleyla soo ma marka afar salaadood baad markaa tukan waxay leeyihin waa khilaafu lmuqarar fi alaxaadiii almutawaatira waa midda labaade in badan waxaa la hayaa ruuxa ay ka dhacday jumcadu ama cudurdaar ama cudurdaar la'aan jumcadu ka dhacday beddelkeeda duhur baa gala haddii marka jumcadii dhacday beddelkeeda waa inuu duhur galo in laga tago duhur jumcana laga tago oo uu ta un casarka salaadi ugu horayso waa madhab cabdullahi bnu zubayr baa laga soo guriya sida aarka ku tusayo waxaana qabay cataa ibn abi rabaax iyo ahli ahlilcilmi baa laga soo guuriyaa in aan ruuxu uu jumcadana ka tegi karo ee uusan duhurna ku laasimaynin casarka wax ka horeeyana aan salaadba lagu lahayn ra'yigaasi waxaa loo deliishado waa xadiidkan cabdulaahi bnu zubayr iyo hadalka cabdulaahi bnu cabbaas ee ah sunna cabdulaahi bnu zubayr ficilkiisa iyo waxa uu sameeyey marka la fiiriyo wuxuu ixtimaali karaa akara min wajhin nas kuma aha kumana cadda uu ka tegay jumcadii iyo duhurkiiba ee waxa suroobi karto ixtimaal ah inuu gurigiisa ku tukaday casarkii waxaan dhihi lahaa duhurkii inuu ku tukaday waa ixtimaal dhici kara w waxaa kaloo ixtimaal dhici kara ah oo sheekhu hadda uu tilmaami doonaa mu'alifku inuu duhurkii iyo salaaddii waxaan u jeedaa jumcadii iyo salaaddii ciidda inuu jamciyey oo uu marka ka mid ahaa dadkii qabay in jumcada la tukan karo qabla azawaal marka wuxuu sameeyey jumcadii buu soo hormariyey salaaddii ciiddana wuu dibdhigay xilliga barqin dheer markay noqotay buu isu geeyey labadaa ragcadood ee uu tukaday ayuu iyaa u matalaysay salaaddii jumcada iyo salaadii ciidda labadaba alfaadda xadiidka qaar ka midana saasay ku caddahay inuu isu geeyey oo labadaa ragcadood uu jumcadiina ku gutay ciiddiina ku gutay madhabkaasina iyadana waa ixtimaal ka muuqda alfaadda xadiidka qaar ka mid ah marka waxaa la dhihi karaa jumcadii kama tegin jumcadii kama tegin ee muxuu sameeyey wakhtigeedii buu soo hormariyey iyadii ciiddiina uu isdhexgeliyey sidaana waa ixtimaal kaleo meesha ku jiri kara inkastoo uu leeyahay shawkaani waa fog yahay haddana maca daalika qaar ka mid inay u nusraynayso almuhim waxa weeye ficilka cabdulaahi bnu zubayr iyo waxa uu sameeyey ixtimaalaad fara badan iyo ishkaalaad fara badan iyo alfaad macnaheedu iskhilaafsan yahay baa ku soo arooray ficil noocaasoo kaleeto nas ahaynoo intaasoo ixtimaal geli karana salaad dhan oo farad ah meesha loogama saari karo in jumcana looga tago duurna looga tago oo maalinkaa aad ku soo fadhiisato un afar salaadood basa oo nusuus mutawaatira ah oo macaanideedu waadix tahay sidaa aad kaga booddo ood kaga baxdo nas muxtamil ah oo sidanna ixtimaali kara sidanna ixtimaali karana aad cuskato masaladaasi waa masalo nooc muqaamara baa igula jirta nooc muqaamara ah baa igula jirta waana ra'yi daciif ila wallahu aclam madhabka jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan baa ila saxsan oo ah ama jumca tuko ama jumcada haddaad ruqso qaadatood ka tagto badelkeedii duhur tuko laakiin labadaba inaad ka wada dhaqaaqdo waa ra'yi waxoogaa runtii aad daciifiilaa ah. walow cabdulaahi bnu zubayriya ha laga soo guuriyo caaba ha laga soo guuriyo hayrkood be laakiin ma tabar badna amaa hadalka cabdulaahi bni cabbaas oo asaaba sunna ah asaaba sunnadaasi meesha ay ku dhacaysay ku socoto hadiiba la yidhaahdaba sunnadii nebigu ka wadaa ayada lafteeda waa laisku khilaafsanya ma wuxuu ka wadaa in jumcada hadii la tukaday waxaanujee ciidda haddii la tukaday in jumcadii aan laysugu imaanin oo ruqsada nebiga sidaa ahayd axaadiista kalena ay kutusaysa ma intaasuu ka wadaa asaaba sunna mise ka wadaa xataa duhurna inaan la tukanin jumcana la tukanin baa asaaba sunna laga wadaa oo cabdulahi bnu zubayr laftiisa inuu sameeyey inuusan samaynin ixtimaal ah lafteedu meeshay u noqonayso su'aal baa ka taagan kullu daalika iyadoo ay jirto haddana inaad ku dhiirato inaad salaad oo dhan maalinkaa ka tagto ilaa laga gaadho casarka aad halkaa uun muxuu ahaayey aad aad madhab madhabkaa martahay xoogaasaan sheegayba jur'a badan baa igula jirta waxaana fiican inuu ruuxu diinkiisa ixtiyaad qaato diintaada ixtiyaad iyo mar walba dadaalka dhankiisaa la xigaa ixtiyaadkuna wuxuu ku jiraa ama jumca tuko ama duhur tuko laakin inaad duhurna ka tagto jumcana ka tagto hawl fudud qultu waxaan idhi buu sheekhu waa sheekha mu'alifka ah wajhu haada kan wejigiisu waxa weeye annahu ra'aa wuxuu arkay wuxuu doonayaa inuu fasiro cabdulaahi bnu subayr ficilka uu sameeyey yacni wejigee leeyahay inamaa wajhu haada ka wejigiisu waxa weeye annahu ibnu zubayr ra'a wuxuu arkay taqdimata aljumuca jumcada inuu soo hormariyo qabla azawaali intaan zawaalka la gaarin faqadamahaa markaasuu soo hormariyey wajtaza'a wuxuuna kaga kaaftoomay biha iyada canilciidi ciiddii buu kaga kaaftoomay wuxuu leeyahay labada ragcadood ee uu barqinka dheer tukaday jumcadii bay ahayd soo ma jumcadii bay ayib ciiddii aaway marka ciiddii labadan ragcadood ee jumcadaa kaga fillaatay buu leeyahy soo ma labada ragcadood ee jumcadaa baa kaga fillaatay sidaasuu sheekhu marayaa oo muxuu ahaayey uu tawjiihinayaa laakiin wuxuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah tacasuf baa ku jira ta'wiilkaa uu imaamku sheekhu marayo yani waxoogaa qartajeex baa ku jira waa adag tahay buu leeyahy tawiilkaasi waa tawiil ayb adigu masaladu waa masale khilaafiye ah masaa'isha khilaafigaana sidoodaba ixtiyaadkaa fiican in la qaato saan horeyba u tilmaamay abwaab lciidayn albaab lwal baabu tajamuli lilciidi wa karaahati xamli silaaxi fiihi ila lixaaja labadii ciidood iyo axkaamtoodii uu meesha kaga hadlaya jumcadii buu ka soo baxay labada ciidood wuxuu ka wadaa ciiduladxaa oo ciidda carafa ah iyo ciidulfitri oo midda ramadaan ka dambaysa baabu tajammuli xukumka ciidaynka waa laysku khilaafsan yahay jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan salaada ciiddu waa sunno alimaam abu xaniifa waxaa laga wariyaa in uu qabo salaada ciiddu inay waajib tahay madhabkana waxaa u nusreeyey oo rajaxay shaykhulislaam ibnu taymiya inay salaada ciiddu aynan ahayn sunno ay waajib tahay maxaa yeelay nebigu waa amray waana daa'imay buudhi shacaairta waaweynee diintayna ka midta baabu tajamuli isqurxintiibuu baabu yahay lilciidi ciidda laysu qurxiyo wa karaahati xamli silaax iyo hub in la xambaaro karaahiyanimadeeda fiihi ciidda dhexdeeda hub la xambaaro ilaa lixaajatin baahi inay timaado mooye ah, in ciidda laysu qurxiyo dharkaad heli karta ka u qurxsan la xidho iyo masalada labaad oo ah ciidda marka loo socdo in aan hub la qaadanin oo hubka waxa laga wadaa bimacnaa wixii dadka wax yeeli kara ilaa inay xaajaba jirta mooye xaaja maalan cadow baa jira cabsi baa jirta hadday xaaji jirto markaa waa la qaadani laakiin haddayna xaaji tirin isuimaadka isagaa inaan hub la qaadanin oo la xambaarin maxaa dadka inaad wax ku yeeshaa la diidaya oo si khalada ah wax kaaga dhacaan can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu wajada wuxuu helay cumaru cumar xullatan isku joog min istabraqin oo xariir ah waxaa la yidhahdaa istabraqa xariirta mideeda xoogaa qarada leh ee qallafsan ayb tubaacu taasoo la iibinayo fi suuqi suuqa lagu iibinayo fa ahadahaa markaasuu qaatay ahadahaa wuu qaadayoo wuu iibiyey fa ataa markaasuu la yimid biha iyada rasuulallaahi buu la yimid sal lay waslam fa ahadahaa wuu qaadaydheh faataa biha rasuulalahi buu la yimi sal lay slam faqaala wuxuuhi ya rasuulala rasuulka ilaahiow ibtac iibso haadihi middan oo fatajammal isqurxi biha iyada lilciidi ciidda iyo walwafdi iyo wafdiga isugu qurxi wufuudda kuu imaanaysa u xidho maalmaha ciiddana isku qurxi faqaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam innamaa haadihi tani libaasu man waa uun dad dharkood laa khalaaqa wax nasiiba lahu isagoo uusan u sugnaanin ruux aan wax nasiiba lahayn dharkiisii uun weeye ayb yani aakhare aan nasiib ku muttafaqun calayh lafdiga albukhaari waxa weeye beddelka ciidda ayuu wuxuu yidhi fatajammal biha liljumucati waalwafdi wafdiga kuu imaanaya iyo jumcada ku labiso alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy labada lafdiba way sugan yihin jumcada iyo ciidda labadu waa sugan yihiin buu leeyahy ayb waa saxiix buu xadiidku marka wuxuu faa'iidaynayaa yani wuxuu nebigu u leeyahay cid aan nasiib lahayn baa dharkan xidha hadda waa xariir xariirtana looma ogolo ragga muslimiinta waa labis dumar ama raggu hadday xidhaan xariirta aakharay ku seegayaan oo ruuxaan aakhara nasiib lahayn baa xidha oo ragga manaa ragga laga hadlaya lama ogola xaggee laga deliishanayaa xadiidkan marka oo looga deliishanayaa in laysu qurxiyo ciidaha waxaa looga deliishanayaa nebigu sal alay waslam markuu cumar ku yidhi rasuul allow dharkan maradan iibso oo ciidaha iyo wafdiga iyo isugu qurxi nebigu sal alay waslam isqurxintii uu soo jeediyey cumar wuu taqriiriyey ma dhihin ciidda iyo jumcada iyo wafdigiiyo laysuma qurxiyo ma dhihin isqurxintii asal ahaanteedii wuu sugo wuu taqriiriyey laakiin muxuu ka hadlay uun marada xariirta ah inaan laysku qurxin karin buu sheegay laakiin asalkii isu qurxinta wuu sugay nebigu sal lay waslam halkaasaa marka laga deliishanaya inay sunno tahay in ciidaha laysu qurxiyo an jacfar bni muxamedin can abiihi can jaddihi ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu aha yalbasu mid xidha burda ah, xibaratin ah, macawis midaba leh xibarada waxaa la yidhaahdaa waxaan dhihi lahaa macawiis yani la naqshadeeyey oo yani la harxardhay xibarada waxaa la yidhaahdaa waa yani maryo ka imaan jiray yaman oo lahaa naqshado lahaa la naqshadeeyey oo nuquush lahaa ee la xarxardhay wax lagu qurqurxiyey taasaa la yidhahda xibara fii kulli ciidin ciid kasta ayuu nebigu xidhan jiray sal alay waslam rawahu shaaficiyu baa wariyey xadiidkaasi waa daciif jiddan laba ciladoodba wuu leeyahy horta marka koobaad waa mursal cillada labaadii waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira ninkii caanka ahaa ee shaykhu shaafici ibraahim ibn moxamed ibn abi yaxya oo matruuk ah, ah cinda aljumhuur waa matruuk bal qaarkood way tuhmeen laakiin alimaamu shaafici kaana xasana ara'yi fiih imaamu shaafici ra'yigiisu waa wanaagsanaa nin fiican buu haystay saas daraaddeed buu ka wariyaa axaadiis aad u fara badan iyo aaaar ninkaasoo marka matruuga sanadka ku jira waana mursal labadaa ciladood buu daciif leeyahay ma sugna wa can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa yani xadiis kaloo soo arortay ba jira isla macnaha ku timid tabaraani baa mid soo saaray sanadkiisu waa daciif cabdillahi bni cabbaas buu ka warin isla kaasoo kale ibnu khusayma soo saaray an jabir sanadkiisu waa daciif can saciid ibni jubayrin qaal wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca bni cumara cabdulahi bni cumar baan la jirankiisa ah oo la socday xiina goortii asaabahu uu asiibay sinaanu rumxi waranka afkiisu uu asiibay fii akhmasi qadamihi gomadiisa raysmagaadhadeeda akhmaska waxaa la yidhaahdaa waa lugta dhulka qaybta la dhigo meesha kor u yara qaadanee ee muxuu ahaayey inta badan uusan dhulku gaadhaynin dadka qaarkoodna wayba ku yar tahayba oo lugtiisoo dhanba dhulkay wada qabataa dadka qaarna way leeyihiinoo qaybtaa kor u yara foocsan baa waxaa la yidhahdaa akhmus raysmagaadhaan u naqaana kule xiina goortii asaabahu uu asiibay sinaanu rumxi waranka afkiisu fii akhmasi qadamihi gomadiisa raysmagaadhadeeda markuu asiibay fa markaasay ku dhegtay qadamuhu gomadidiisii birikaabi yani eh, waxay ku dhegtay eh, mxuu ahaay koorihii fanaaltu markaasaan degay buu yidhi fanasactuha markaasaan ka siibay ayb wadalika kaasina biminan minay ahayd waxay ahayd qisadu cabdulaahi bni cumar isagoo xajka ku jira oo gaadiidkiisa saaran umba inta loola soo dhowaaday baa halkaasi raysmagaadhada aba leeb birtii baa laga geliyey lugtii marka waxay ku dhegtay koorihii ay lugtu ku dhoweyd ayay birtii iskula qabatay cabdulaahi ninkalsaciidibnumaxaanula muxuu ahaye saciid ibnu jubayr oo markaa ka ag marka intuu soo degay buu ka siibay birtii ayib eh, zubayr ibnu bakaar baa wuxuu keenay qiso sugnaanteeda allahu aclam lakiin ibnu xajar wuu keenay wuuna ka aamusay Eh, waxay qisadaasi tilmaamaysaa eh, ninkii la dhihi jira cabdimalik bn oo markaasi muslimiinta madaxooda ahaa yaa xajaaj wuxuu ku yidhi acmaasha xajka ka amar qaado ninka la yidhahda cabdulaahi bni cumar xajaaj marka wuxuu dhibsaday baa la yidhaahdaa oy qisadu leedahay cabdulaahi bni cumar ka amar qaadashadiisa ka dambayntiisa markaasuu wuxuu dabaray inuu ka takhalluso nin marka u soo diray uu nabar gaadhsiiyo nabarkan marka lugta kaga dhacayaay waxay ahayd shirqool uu ka shaqeeyey xajaaj ibnu yuusuf si ugaba toqolusoba qisadaasi waa qiso aan sanadkeeda aan la garanayn inay sugan tahay in kale laakiin waxaa keenay zubayr ibnu bakaar baa keenay wallahu aclam xaafidkuna waa ka aamusay sidaasay marka ahayd wadalika biminan fabalaqa waxaa gaadhay alxajaaja xajaaj bay arrintii gaadhay xajaajna markaa isagaa xajka hogaaminaya oo dee dhulkan xijaas iyo isagaa ka taliya ayb waa ninkii dhiigyacabka ahaa fa jaa'a yimid xajaaj yacuuduhu isagoo ibnu cumar booqanaya ibnu cumar markaa oo dhaawaca buu booqasho ugu yimid faqaala alxajaaju xajaaj wuxuu yidhi low naclamu haddaannu ognahay man asaabaka ciddii ku asiibtay ogaan lahayn ciddii ku dhibkan kuu geysatay hee waan ciqaabi lahayn ama allow maan garanno ruuxaas faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi anta adiga ayaa asabtani iyo asiibay buui yaa kale buui soo adiga un maah qaala wuxuu yidhi wakayf oo seen anigu kuu asiibay buui seen anigu dhibka kugu geystay qaala wuxuu yidhi xamalta waad xambaartay assilaaxa hubka fii yowmin maalin lam yakun uusan ahayn mid la xambaaro fiihi maalinka dhexdiisa wa adhalta waxaad gelisay assilaaxa hubkiibaad alxarama xaramka soo gelisay buui horta xaramka adaa ku bilaabay oo soo geliya hub ee lama soo gelin jir waa kow waa midda labaadee maalinkanoo kale hubka lama qaadan jirina adaa idma in la qaato soo adugu marka maadani asiibin wa ilan adaa waxaanoo dhan sameeyey sababta adiga wa ayb wa adhalta waxaad soo gelisay assilaaxa hubkiibaad alxarama xaramka soo gelisay walam yakun muusan ahin assilaaxu hubkii yudhalu mid la geliyo alxarama xaramka mid la soo geliya muusan ahayn rawahu lbukhaari baa wariyey xadiidka atarka isaga ah yani muxuu tilmaamayaa marka wuxuu u hadalka cabdulaahi bni cumar oo ah lama soo gelin jirin muxuu ahaayey maanta oo kale lama qaadi jirin hubka waa maalin ciida macna maalin ciida bimacnaa waxa weeye inaad dadka wax ku yeeshaa marka seefaha iyo leebabka iyo warmaha iyo wax dadku wataan waa la dhigi jiray marka ciida la aadayo taasuu tilmaamaya wa qaala xasanu xasan wuxuu yidhi xasanulbasri wey taabicigii wey nuhuu waa laga reebay dadka an yaxmiluu inay xambaaraan assilaaxa hubka yowma ciidin maalin ciid ah ilaa an yakhaafuu inay ka baqaan mooye caduwan cadow inay ka baqaan mooye ilaa lixaajatin tarjamada ahayd ah, ilaa lixaaja inay xaaji jirto cadowba laga baqaya mooye waxaa loo diidi jiray dadku inay hubka qaadaan ayb baabulkhuruuji bixitaankiibuu baabu yahay ilalciidi ciidda loo baxo maashiyan asagoo socda uu ruuxu baxo watakbiiri iyo takbiirsiga fiihi ciidda dhexeeda la takbiirsado iyo wamaa jaa'a wixii yimid fii khuruuji nisaa'i dumarka bixitaankooda ay ciidda u baxaan wixii ku yimid yacni waa dhowr masalo ciidda marka la aadayo in la lugeeyo oo lugta la isticmaalo iyo in takbiirta la qaado iyo inay dumarku ciidda ka soo qaybgalaan oo guryaha laga soo saaro ay soo baxaan can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid a ah. dariiqada nabiga laga soo gaadhay waxaa ka mid a ah, an yakhruja inuu ruuxu baxo ilalciidi ciidda inuu u baxo maashiyan isagoo lugaynayo socda wa an yakula inuu cuno shay shay inuu baxo wa an ya'kula inuu cuno dhe shay-an shay inuu cuno qabla an yakhruja intuusan ciidda u bixin rawahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiiun weeye xasanun oo xasan kale ibn maaja iyo bayhaqi baa soo saaray sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira ladhahda xaariu lacwar oo matruuk ah laakiin xadiidka lishawaahidihi baa lagu taxsiininaya waxaa kaloo taxsiiniyey sida tirmidi oo kale sheekh albaani baa taxsiininaya oo waa xasan buu leeyay marka waxay kutusaysaa in loo lugeeyo waa sunno waxaa kaloo sunno ah intaadan ciidda u bixin inaad wax cunto laakiin waa ciidda ciidulfitriga waay ciidda ramadaanka marka laga afura ee ka dambaysa midaasaa intaan la bixin wax la cunaa ama ciidul adxaada oo midda carafada ah iyada salaada la soo tukadaa intaan wax la cunin waa u tagi doonaa marka lasoo noqdo ayaa ruuxu udxiyadiisa wax ka cunaya sida inuu u tagi doono insha allahu tacala ayb alimaam tirmidi calayh raxmatullahi wuxuu leeyahay xadiidka markuu wariyey kadib walcamalu cala hada alxadiidi cinda akari ahli lcilmi culimmada badankood sidaa xadiidku sheegayay ku camal faleen oo ninku inuu ciidda u baxo isagoo sulugaynaya ciidulfitrigana intuusan bixin inuu wax cuno wa can ummi catiyata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuuna amray an nukhrijahunna dumarka inaan bixinno fi lfitri ciidulfitriga waladxaa iyo ciiduladxaaga labada ciidood inaan dumarka saarno oon guryaha ka saarno ayib alcawaatiqa inaan bixinno an nukhrijahunna damiirkeedaa laga bedeli inaan bixinno yaa la bixinaya alcawaatiqa inaan bixinuuna amray cawaatiqa waa gabdhaha gashaantimaha ah ee aan wali la guursanin jamcu caatiqa waay ayb waa gabadha dhallinyarada ah marka ugu horaysay qaangaadhaa la yidhaahdaa caatiqa ah, culimada culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin ma ahee waa marka ay qaangaadhka qarka u taagan tahay oy ku dhowaato ya caatiqa la yidhahda ayb walxuyada iyo dumarka caadada qaba iyagana in la soo saaro oo dee gabdhahaas cawaatiqda gabdhaha da'yarta ilaa gabadha la guursado guriga lagama saari jirin meeshay ku xifdisnaan jirta laakiin maalinkaa ciiddaa inaan soo saaranaana amray dumarka caadada qabana sidoo kale waa la soo saari wadawaati alkhuduuri iyo kuwa asturka u saaxiibka ah khuduurtu waa jamcu khidrin khidrigana waxaa la guriga qayb ka mida oo gurigu markuu dhisan yahay ayaa qayb ka sii mid ah guriga ayaa la samaynaya markaasaa daah iyo astur loo samaynaya halkaa waxaa gelaysa gabadha dhallinyarada ah ilaa laga looga yimaado laga guursado halkaasay ku asturnaanaysaa dawaati lkhuduurta marka gabdhahaasaa la yidhahdaa meeshaa ku asturan waa dhaqan ay carabtu lahaan jirtay taqriiban xataa islaamka ka hor jaahiliyadii bay lahaan jireen oo yani waxa weeye waxaa agtooda aad shay liita ka ahaan jiray zinada iyo akhlaaq xumada xataa jaahiliyadooda iyagoo gaalo ah iyagoo gaaladu xataa islaam ahayn yacni akhlaaqdii wanaagsanaydey lahaan jireen waxaa ka mida cifada dhowrsoonaanta inay zinada ka dhowrsoonaadaan saas daraaddeed hinda gabadhii la dhihi jiray markii nebigu dumarka uu beecada la gelayay aayatu baycati nisa markuu nebigu ku dul akhriyay dumarka yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cla an laa yushrikna biاllahi shayئa wla yasriqna walaa yaziniina walaa yaqtulna wlaadahunna ilaa akhir alaaya ee nebigu beeca uu kula galay arrimaha iyaga ah ee uu soo gaadhay inaydaan sinaysanaynin beeca igula gala iyo ballan way yaabtay waxay tihi rasuul ilaahayow awatasni alxura ma gabadh xor ah oon addoon ahayn baa nafteeda zina u quudha waa la yaab xataa yani islaamka ka hor dumarka uun zinada loo aado waxay ahaan jireen addoommada ama gabadh xor ah nafteeda way u nici jirtay in yani wax way ay zino ay gasho laakiin su-aashu waxay tahay caadada qabee la soo saaray ee meeshii lagu tukanaya la keenay iyagu maxay samaynayaan salaad looma ogoleen qaala fa ama alxuyadu kuwa caadada qaba fayactasilna way ka fogaanayaan alsalaata salaada way ka fogaanayaan wa fii lafdin almusallaa waa isku mid salaada iyagu waa ka fogaanayaanoo dadka la tukan maayaan wayashhadna waxay xaadirayaan alkhayra khayrkay xaadirayaan ka qaybgelayaan wa dacwata almuslimiina iyo muslimiinta baryadooda khayrka meesha ka dhacaya faraxa iyo baryada iyo waa ka qaybgelaya ayb laakiin waxaan loo ogolayn salaada qultu waxaan idhi bay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay oo mucaatiyaa dhahaysa ixdaanaa midayo laa yakuunu ma ahaanaya laha iyada jilbaabun xijaab ah xijaab iyo jilbaab ay ku baxdo ilaan dumarku iskama bixi jirin middayo qaar annaga naga mida ma haystaanba jilbaabkay ku soo bixi lahayeeno ciidda ku soo aadi lahaayeen qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam litulbishaa ha marashayso ukhtuhaa walaasheed min jilbaabihaa xijaabkeeda midda walaasheedahee xijaabyo kala haysataay ha siiso si ay ugu soo tukato ilaan dharkaa iska yaraa oo dumarka qaar badanoo ka mida maba ayna heli karin rawahu ljamacatu jamaacadii baa warisay walaysa ma ahane linnisaa'iyi nasaa'i uma sugnaanin fii mri ljilbaabi yani nasaa'i isagu ma warinin qaybtan ah ee mxua litulbisha ukhtuha min jilbaabiha qaybtaa kuma jirto nasa'i ma warinin walimuslim waxaa u sugnaaday waabi daawuud abu daawuud fii riwaayatin wlxuyadu dumarka caadada qabaayay yakunna waxay ahaanayaan khalfa naasi dadka gadaashooday istaagayaan markay dadku salaada tukanayaan oo maxay samaynayaan yukabbirna way takbiirsanayaan macannaasi dadka la jirankooda ah, salaaddii umbaa loo diidi mooye laakiin khayrkii kaleo dhan bay ka qaybgelayaan takbiirtii dikrigii kale khudbadiibay wax ka dhegaysan khayrka kaleo dhan bay ka qaybgelayaan baryada iyo ducada socotay ka qaybgelayaan wahaakada walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday qaalad inay tidhi ummu caiya kunnaa waxaanu nahay nu'maru kuwa la amro an nukhrija inaan soo saarno alxuyada dumarka caadada qaba fa yukabbirna markaasay takbiirsanayaan bitakbiirihim dadka kale takbiirsikooda allahu akbarta dadka kale bay la takbiirsan iyaguna oo takbiirtaasay la qaadayaanmnayibxadiidku wuxuu ku tusi in la soo saaro dumarka maalinta ciidda ah in ay sunno tahay waana madhabka imaamu shaafici iyo xanaabilada iyo hayrkood ayib ayadoon la kaala qaadin dumarka gabdhaha iyo iyo dumarka waaweynee duqayda iyadoon la kala qaadin jumhuurta shaaficiyadana waana qowli shaafici shaaficiyada jumhuurtoodu waxay qabaan dumarka ha kala qaado haweenta duqdeen loo muhanaynin ayada ha la soo saaro laakiin gabdhaha waxoogaa laga yaabo in wejigooda la fiiriyo ama lagu fitnoobo ayaga guryahan laga soo saarin tafriiqaasi in dumarka waaweyn iyo gabdhaha la kala qaadaayo daliil ma leh maxaa yeele nebigu sal ly waslam bal naska xadiidkay ka hor imaanoo hadde kuwii asturnaa iyo kuwii markaa qaangaadhay iyo kulliibuuba yidhi la soo saara nebigu sal lay slam marka waa ra'yi daciif alimaamu tirmidi calayh raxmatullah kadalika wuxuu soo guuriyey thawri iyo ibnumubaarak iyo uu ka soo guuriyay inay karaahaysteenba dumarkaba in loo soo saaro ciidaha maalik baa laga wariyaa iyo abu yuusuf sidaasoo kale oo yaan la soo saarin yaan la soo saarin xadiistay khilaafsantaha iyaduna ijtihaad bacd alculamaa wey laakiin axaadiista ayay khilaafsan tahay xanafiyada haddaad aragteen ma aqaano qolyahan hunuudda iyo qolyaha eshiyaanka ah ee dumarkoodu ciidaha meelaha lagu tukanayo ma yimaadaan waa madhabka xanafigaan u inuu ka soo jeedo oo dumarka lama keeno inay guryahooda ciid ku tukadaan iyo in kale ma aqaano salaad ciid ku tukadaan laakiin meelaha ciidaha ma yimaadaan hadda goor baa waxa dhacday ee magaalo ka mida magaalooyinka south africa oo soomaalidu deganta masaajid maynoo marka waxaa ku yaalla hindidu ay leeyihiin soomaalidu marka waa qax ku tagay mar dhow qax ku tagayo masaajidda waxay la isticmaalaan hindida masaajidda hindida isticmaalaan inkastoo laysku rafaaday oo dee dhaqankooda iyo dhaqanka hindidan iskeenaya marka ciidda marka la gaadhoo bannaanka loo baxo dumarkii soomaalida iyo carruurtoodii kulli waa soo baxayaanoo markaasay imaanayaan meeshii lagu tukana dumarkii hindidu marka caado ma ahaan jirin waxay arki jireenna raggii hindida culays baa ku yimidoo waxaa la yidhi oo dumarkoodu yidhaahdeen war dadkanba waa muslimiinoo ciiddii iyo faraxay ka qaybgelayaan annaga maxaad guryaha noogu celinaysaan hindidii marka soomaalidii u yimaadeen waxay ku yidhahdeen warreeyo dhegaysta waxaad samaysaan dumarkan aad soo saaraysaan daaye oo guryaha ku celiya war masaladu soo sunna maaho nebigu sal lay sl ma dhihinoo dumarka soo saara may waa ognahay laakiin annagii baad xaraj iyo cidhiirina gelinaysaan oo dee maad dumarka soo saartaan waxay dhaheen dumarkiinnu waa idin xijaaban yihiin laakiin kuwanaga haddaan soo saarno ma xijaabna marka fitnaa ka dhex saas daraaddeed nimayow dumarkan ku celiya guryaha ishkaal noocaasay marka kullu daalika waxa weeye waa ijtihaadaad culimmada qaarkood oo nusuusta cadcad laga hormarinayo waana musiibadu waxay ka joogtaa taqliidka madaahibta ah, sheekhaygii baa yidhi hadday kaa istaagto shaafici baa yidhi ama maalik baa yidhi ama axmed baa yidhi ama bas wixii shaafici yidhaahda hadduu xataa hadalka nebiga khilaafo aniga warkiisa kuma jiro adar minhaajkay ku taallaa ka leef buu ku qoray minhaajkay ku taallaa ka war xadiis bay khilaafsan tahay waa ijtihaad nin culimo ah xadiiska nebiga khilaafana warka wadaadkaa la tuurayo xadiiskaa la qaadan maya maya annagu eh, madhab baan ku soconnaa imtixaankaasoo kale waa marka axaadiistii in badanoo ka mida ah waxay meesha uga baxdayba taqliidka madaahibta la taqliidinayo manaa ayb wacan ibni cumar radi allahu tacaala annahu isagu kaana wuxuu ahaa idaa goortii hadaa uu kallaho ilalmusallaa musallaha markuu u kallaho kabara mid takbiirsada ayuu ahaa fa rafaca meesha lagu tukanayo fa kor buu u qaadi jiray sawtahu sawtkiisa bitakbiiri allahu akbartuu kor ugu qaadi jiray aarkaasi waa mawquufun jiddan ayb maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibn maxamed ibn abi yaxyaagii haddaan sheegayna sheekhu shaafici ahaa oo matruuga baa sanadkiisa ku jira ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan riwaayo kale kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bni cumar yaqduu midka laha ila almusalla yowma alfitri maalinta afurka ah idaa goortii dalacati shamsu qoraxdu markay soo baxay fa yukabiru markaasuu takbiirsan jiray xataa yatiya almusalla ilaa uu ka yimaado meesha lagu tukanayo uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray bilmusalla meesha lagu tukanayo markuu joogana waa ku takbiirsan jiray xataa idaa jalasa markuu fadhiisto alimaamu imaamku markuu fadhiisto taraka wuu ka tegi jiray altakbiira takbiirta waa joojin jiray rawaahumaa waxaa wariyey labada aarba kan iyo kaka horrayba ashaaficiy baa wariyey labadoodaba hal cilay qabaan oo waa daciif jiddan ciladooduna waa ibraahim ibnu yaya bn abi ibraahim ibnu xamed ibn abi yaxya oo matruuga baa labadoodaba ku jira sanadka waxay isfaa'iidaynayaan xadiiska horena uu faa'iidaynayaa salaadaha ciidda in loo takbiirsanayo oo takbiirta la qaadayo daahirka qur-aankaa faa'iidaynaya iyadoo walitukmilu lciddata walitukabiru llaha cala maa hadaakum marka takbiirtu inay mashruuc tahay ayay kutusi oo sunno tahay ayb culimmada badankoodna waxay qabaan marka uu soo baxo gurigiisa uu ka soo baxo ilaa ay khudbadu bilaabataa la takbiirsan bay leehi ama salaadda laysu taago saas way macnaha culimmada badankoodna takbiirtaasi waa sunno oo waajib ma ah baabu istixbaabi alkli qabla alkhuruuji fi lfitri duuna aladxaa wuxuu baabu yahay istixbaabi alakli cunitaanka sunnanimadeeda yacni in la cuno inay sunno tahay in wax la cuno qabla alkhuruuji intaan la bixin oo aan ciidda loo bixin fi lfitri ciidulfitriga dhexdeeda ciidda ramadaanka laga afurayo duuna aladxaa ciiduladxaaga maya ciiduladxaaga oo ah ciidda carafo ayada intaan la bixin in la cuno ma aha Ah, yani markii laga soo noqdo kadib ayaa la cuni can anasin laga warin qaala wuxuu uhi kaana nebiyu wuxuu ahaa sal lla alay waslam laa yaqduu mid aan kallihin yowmaalfitri maalinka afurka ma uusan kallihi jirin xataa ya'kula ilaa uu cuno tamaraatin xabado timir ah wa ya'kuluhunna wuxuu cuni jiray witran tira isdheer buu u jiray rawahu axmed baa wariye walbukhaari ma uusan kallihi jirin ciidulfitriga ilaa uu xabado timira cuno xabadaha timirtana tiro isdheer buu u cuni jiray bimacnaa saddex shan toddoba sagaal wahaakada ayb waya'kuluhunna witran jumlada iyada ah alimaam albukhaari tacliiq buu ku wariyey laakiin axmed iyo kayrkii baa xidhiidhiyey wa can burayrata wa buraydata waxaa laga warinaya qaala wuxuu kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lay waslam laa yaqduu mid aan kalihin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga xataa ya'kula ilaa uu ilaa uu wax cuno walaa ya'kulu ma cuni jirin yowmaaladxaa maalinta ciida udxiyadae carafo xataa yarjica ilaa uu kasoo soo noqdo salaada rawahu ibnu maaja baa wariye watirmidi waaxmed wazaada axmed wuxuu ziyaadiyey faya'kulu wuu cuni jiray markuu soo noqdo min udxiyatihi udxiyadiisa uu qalay buu wax ka cuni jiray bimacnaa markuu soo laabtaa udxiyada la gowraci jiray udxiyada marka hilibkeeda la bisleeyo ayaa ugu horraysa wuxuu cuno inta kale waa af xadiikaasi waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo abulxasan bnu qaطaan iyo sheekh almaani intuba way saxiixinayaan wuxuuna kutusayaa labada ciidood inay kala duwan yihiin culimmadu waxay leeyihiin oo istinbaad ay yani ijtihaad ahaan u dhahayaan waxa ciidulfiriga loo leeya wax ha la cuno cuntada intaan la bixin ha la cuno calashani in la ta'kiidiyo afurka in oo ramadaankii dhammaaday cillado kaloo fara badanna way sheegayaan waxaa kalooy leeyihiin eh, mxuu ahaay yani ilaa taqriiban cillado fara badan buu tirinaya laakiin kulligood waa ijtihaad wax nasa ma jiro walimaalikin waxaa u sugnaaday fi lmuwaطa'i muwaطa'a dhexdiisa waxaa ugu sugnaaday can saciid ibnu sayab uu ka warinayaa ana annaasa dadku kaanuu waxay ahayen yu'maruuna kuwa la amro bilakli cunitaan qabla alquduwi kallahaadda ka hor yowma alfitri maalinta afurka ah maalinta ciidulfitriga macnaha aarka isaga ah ee saciid musayab uu soo guurinayo alimaamu shaafici baa sidoo kale umka ku wariyey dariiqiisa uu bayhaqi uu ka wariyey oo dariiqiisuu ka soo saaray ibn abi shayba sidoo kale wariyey waana aar saxiixa wey aarkaa saciid musayab baabu mukhaalafati ariiqi fi lciidi ciida oo dariiqa layskhilaafsiiyo mukhaalafatu ariiqi dariiqaad ku tagtay oo la khilaafo filciidi ciidda dhexdeed watacyiidi iyo ciidaysi filjaamici lagu ciidayso masaajidka weyn ee laysugu yimaado lilcudri cudurdaar dartii laba mas'alo wey maalinta ciiddaa dariiqa markaad sii socoto aad marto soo noqodka inaad ku kale ku soo noqoto oo aadan isagii uun ku soo laabannin waa masalada hore masalada labaadii waxa weeye haddii uu cudurdaar jiro in masaajidda waaweyn ee jawaamicda ah salaadaha ciidda lagu tukado waa goorma waa hadduu cudurdaar jira ama roob baa jira ama cudurdaar baa jira haddayna cudurdaar jirinna in salaadaha ciidda loo saaro bannaanka oo barxadaha bannaanka ee waaweyn ee musallayaadka lagu tukado sidaasuu macnaha wax weeye ku tusay can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiyu wuxuu aha sal lla idaa goortii kaana uu ahaado yowmu ciidin maalin ciida markay ahaato nabigu wuxuu ahaan jiray khaalafa mid garamid yani khilaafa aariiqa jidka ayuu khilaafi jiray jidkii uu ku tagay buu khilaafi jiro ku kaluu soo mari jiray rawal bukhaariy baa wariyey bukhaari wuxuu yidhi waa xadiidka ugu saxiixsan baabka oo xadiidka abu hureyre ka dambeeya ka saxiixsan yahy wuxuuna ku tusayaa inay sunno tahay dariiqaagii midaan ahayn ku soo noqo dariiqaad ku tagtay midaan ahayn xikmaddu maxay tahay allahu aclam laakiin culimmadu waxyaalo badan bay tilmaamayaan qaarkood waxay leeyihiin yacni waxa weeyaan si markhaatiga aad u badsato oo dee khayrka aad samaynayso dhulkaaad ku samaynayso iyo makhluuqaadkaasi ka agdhow dhan way kuu markhaati kacayaan marka dariiqii markii hore aad soo martay ku kale ku soo laabo kaana si aad markhaati badan uga hesho iyo asbaab kaleba waa tilmaamaya an abi hurarta radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal ly waslam idaa kharaja uu baxo ilaalciidi ciidda markuu u baxo yarjicu mid laabtuu ahaan jiray fii hayri ariiqi jidkii midaan ahayn alladii kaasoo kharaja fiihi uu ku baxay jidkuu ku baxay midaan ahayn buu kusoo laaban jiray rawahu axmed baa wariyey wamuslim watirmidiyu xadiikaasi muslim buu imaamku u tiiriyey ama sheekhuu u tiiriyey laakiin cala asaxiix muslim ma uusan warinin xadiika muslim kuma yaalo ee axmed iyo tirmidiiyo qayrkood baa soo saaray waana xadii saxiix wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebiga sal lay slam ahada wuu qaatay yowmaalciidi maalinta ciidaa fii ariiqin jid buu qaatay oo maray uma kadibna rajaca wuu soo laabtay fii ariiqin aakhara jid kaluu ku soo noqday rawa waxaa wariya abu daawuud wabnu maajah sanadkiisa waxaa ku jira xadiidkaasi cabdulaahi bni cumar alcumari oo daciifa ku jira laakiin xadiidku sanadkiisu daciif ha isagu waa saxiix liqayrihi oo axaadiistaa ka horraysa u marhaati kacaysa aarulcilmina sidaasay qabaan inay sunno tahay wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu annahum iyaga asaabahum waxaa asiibay matarun roob baa asiibay fii yowmi ciidin maalin ciida fa sallaa bihim markaasuu tujiyey annabiyu nebigaa tujiyey sal lay waslam salaatalciidi salaaddii ciida wuxuu ku tujiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisu ku tujiyey rawahu abu daawuud baa wariyey wabnu maajah sanadkiisu waa daciif xadiidkuna waa daciif ma sugna sanadkiisa waxa ku jira laba ninoo majhuul ah nin la yidhahdo ciisa ibnu cabdilaclaa iyo nin la yidhahdo abu yaxya taymi oo labaduba majhuulah sanadkiisa ku jira sidaas daraaddeed baa alxaafid ibnu xajar iyo sheekh albaani labaduba waxay leeyihiin sanadkiisu waa daciif xaafid dahabina isagu wuxuuba yidhi xadiidkani waa fardi munkar ah waa xadii fardi oo munkar ah. marka ma sugna ayb marka lama hayo sheegaya in salaadaha ciidda masaajidda lagu tukan waa xadiiskaa isaguna waa daciif axaadiista saxiixaynkii qayrkood ku yaalla waxay tilmaamayaan salaadaha ciidda inuu nebigu bannaanka la aadi jiray sal aley waslam bal dumarka iyo dadka inuu soo baxa dhihi jiroo bannaanka loo bixi jiray sidaasaana u dhow inay shaciirada iyo astaanta diineed inay muuqato jidadka la maro oo la arko in masaajidda lagu tukadaayey ayadoo la heli karo bannaanka cudurdaarna uusan jirin waa khilaafu sunna xadyigii iyo sunnadii nabigay khilaafsantahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weeyaan ayib alimaamu shaafici caleyh raxmatullah asagu wuxuu leeyahay haddii masaajiddu dadka qaadayso masaajiddaa fadli badan buu waana midda aad aragteenoo wadaaddadan shaaficiyada ee fiqigii ah iyo qolyahan suufiyadoo qaarkood ayna shaaficiyaba ka warhaynin iyo e, masaajidda lagama saaro war bannaanka usoo baxoo kaalaya bannaanku tukada may masaajidkaa fadli badan xagay ka keeneen calashaani waxuu imaamu shaafici baa qaba waay waa hadda ka soo hadlaynayo imaamu shaafici ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa xadiidkii baa khilaafsan oo nebiga hadyigiisu wuxuu ahaa in bannaanka loo baxo hadday xaaja timaadoo roob yimaada ama bannaankii loo bixi waayo xadiid ma laguma hayo laakiin cudurdaarka keenaya oo nusuusta rafculxarajka iyo taysiirkaa keenaya in markaa masaajida lagu tukado iyo meeshii kale kolba mxuu ahay lagu tukan karayo amaa hadduusan cudurdaar jirin hadyiga nebigu waxa weeye in salaada ciidda bannaanka loo saaro saasay macnaha ayb baabu waqti salaati alciidi salaada ciidda wakhtigeedii ayuu baabu yahay wakhtiga la tukanayo can cabdillaahi bni busrin radi allahu tacala saaxibi rasuulilaahi nabiga saaxiibkiisii ahaa saxaabadiisa ka mid ahaa annahu isagu kharaja wuu baxay maca dadka la jirankooda yowma ciidi firin ciidulfitri maalinkeed ayuu dadka la baxay oo bannaanka ula baxay aw amase adxaa mise maalin ciidul adxaa ah fa ankara markaasuu inkiray ibtaa'a alimaami imaamka dibdhiciddiisa imaamkii dadka salaadda tujin lahaa baa soo dibdhacay arrintaasuu marka qoonsaday oo inkiray wa qaala wuxuuna yidhi innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn faraqnaa kuwa ka faaruqay saacatanaa saacaddannadan haadihi ee tan ah wakhtigannagan waxaan ahaan jirnay kuwa salaadiiba dhammeeyeyba ayb wadaalika markaasina yani markaa uu imaamku intuu soo baxo imaanayo salaaddii iyo khudbadiiiyo isu taagay wuxuu le xilligan oo kale waaban dhammayn jirnayba isaguna hadduuba soo dibdhaca hadduu socda wadalika kaasina wuxuu leeyahay xiina atasbiix salaada sunnada ah wakhtigeedii waa xilligaa uu leeyahay uu tilmaamayo waa wakhtiga salaada sunnada la tukado maxaa laga wadaa bimacnaa waqta salaati tasbiix waay salaad tasbiixna waxaa laga wadaa xilliga salaada aan laysu ogolayn marka laga baxo oo la sunnaysan karee ugu horraysa waay xilliga salaadda laysu diiday waa xilliga qoraxdu soo baxayso sooma ma salaad subax markii la tukado wixii ka dambeeya ilaa qoraxdu soo baxdo oo haddana ay soo kor noqoto qadra rumxin waran qiyaastii ay dhulka ka soo kacdo xilliga markay joogtaa waxaa la yidhaahdaa waqtu tasbiix xilligaa waa xilliga sunnaysiga la ogolaya cidlii salaatu duxa tukanaysa mxuu ahay hadday sugnaato labadii ragcadood ee mxuayani shuruuqa tukanaysa wahaakada marka wakhtiga tasbiixa waxaa la yidhaahdaa waa wakhtiga qoraxdu soo baxdo wax yarna kor uga soo kacdo godkeeda xilligaasaa wakhtu tasbiix la yidhahda xilligaas wey xilliga uu leeyahay xilligan waxaan ahaan jirnay salaadiiba waaba tukanayba xilligaasaa salaada la tukan jiray ee ninkani muxuu usoo daahay buu leeyahay rawaxa wariya abu daawuud baa wariyey wabnu maajah xadiikaasi waxaa saxiixiyey xaakim calaa shari bukhaari buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wuxuu ku saxiixinaya calaa shari muslim wuxuuna tilmaamayaa wakhtigii saxaabada iyo nebiga sal lay waslam in qoraxdu markay soo baxdo wax yar soo kacdaba in salaadaha ciidda la geli oo aan la daahin jirin inaan la daahin jirin walishaaficiyi shaafici waxaa u sugnaaday fii xadiiin xadii mursalin oo mursal ah ana nabiya nebigu sal lay waslam kataba inuu qoray ilaa camr bni xamin camr bni xasmin inuu u qoray wa huwa isagoo binajraana najraan meesha isagoo jooga inuu nabigu u qoray an cajil war dadaji aladxaa ciidda udxiyada salaadeeda dadajiyo waqti hore dadka tuji wa ahir dibdhig alfira ciidulfirigana wax yar dibdhig yani ciidulfirigana dibdhig adxiyadana ciiduladxadana iyo carafadana dadaji wadakir innaasa dadkana xusuusi alle oo wacdi ayb xadiidkaasi shaafici uu warinayo waa mursal marka koobaad marka labaadna sanadkiisu waa daciif jiddan oo waxaa ku jira ibraahim ibnu muxamed ibn abi yaxya matruuga ahaa ayaa sanadkiisa ku jira labadaa cilu qaba saas daraaddeed waa daciif jiddan ma sugna xadiidkan iyo aahaar kalaa loo cuskadaa salaada fitrigana in la dadejiyo waxaan dhihi lahaa salaada udxiyadana oo carafadana in la dedejiyo midda fitriga ah ee ramadaanka ka dambaysana in la dibdhigo oo saa loo kala qaado waxaa loo deliishadaa xadiidkan daciifka ah iyo kuwa lamida oo aan sugnayn waasaxiixu waxa weeye labada salaadoodba wakhtigaa hore ee xadiidkaa hore cabdulaahi binu busri uu tilmaamay labadoodaba wakhti hore in laga tukado fuqahadu iyagu sidan xadiiskan dambe u kala qaaday bay qaar badan u kala qaadeen waxay leeyihiin xikmadda ku jirtaay udxiyada waxa la leeyahay ha loo dadejiyo leanna gadaasheedaa la rabaa udxiyadii in la qalo camal baa gadaasheeda ah marka waa in la dadejiyo ciidulfitrigana waxa la leeyahay ha loo dibdhigo lianna sakaatulfitrigii in wakhti la siiyaa la rabaa saas daraaddeed in waxoogaa la dibdhigo sidaasay xikmadda ku tilmaamayaan laakiin dee xikmaddu waxay socon lahayd markuu xadiid asaxo yacni tacliilka iyo xikmadda iyo marka waxay imaanaysaa horta xadiidku hadduu asaxo hadduu xadiidku asixi waayo waxa weeyaan xadiidka horaa saxa oo asaxay oon kala qaadin ciidul adxaa iyo fitri labadaba waqtiga hore in laga tukado qoraxdu soo baxdo wax yarna soo yara kacdo sidaasaa sunnada ah hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbi wslem